isagoo iimaan leh waaga dambena uu baryi doono isagoo gaal ah wuxuu rasuulku ku cileeyey sala allahu caleyh wasalam yabiicu diinahu bicaradin min addunya wa fii riwaaya liaxmed qaliil wuxuu rasuulku yidhi wuxuu ku iibsan doonaa oo uu ku bedelan doonaa diintiisa dhaldhalaal adduunyo yar dhaldhalaalka adduunyo waxaa loo qaybin karaa laba in la yidhaahdo waa maal uu qofku helay iyo in la yidhaahdo waa sharaf uu ku dadaalay siday inoo iman doontana waa labada arrimood ee ugu daran ee qofka diintiisa fasahaadinaya habaadkana ka soo hor jeeda ee baabiinaya habaadku waa muhim ahmiyaddiisana waxaynu akhriyi doonnaa hadal uu leeyahay shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah ahmiyaddiisu waa mid aad ay u weyn tahay waxaana qofka muslimki uu yahay mowduucan marka laga hadlayo mawaadiicda qalbigiisa uu ku nuurinayo ama uu ku dejinayo waayo qalbi kastaa wuxuu ku jiraa laba farood oo faraah ilaahay ka mid a ilaahay siduu doona u leexiya subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ibnulqayim raximahullah ina alcabda ida calima ana allaha subxaanahu wa tacaala huwa muqalibu lquluub waanahu yaxuulu bayna almar'i wa qalbih waanahu tacaala kula yowmin huwa fi shan yafcalu ma yashaau wayaxkuu ma yuriid waanahu yahdi man yashaau wayudilu man yashaa wayarfacu man yashaau wayahfidu man yashaa فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة فلولا خوف الإزاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم وحيري أبدانك هدو أغادو إن إلهي قلبي أقد قديو قفكو دوننا إلهي قلبي سكلتيديو maalin kastana ilaahay ama wakhti kasta ilaahay arrinuu ku sugan yahy wuxuu doono uu samaynayo wuxuu doono uu xukumayo kuu doono uu hanuuninayo kuu doono uu luminayo wuxuu doona uu kar u qaadayo wuxuu doonana hoosu u dhigayo maxaa addoonka amni siinaya uu aamin ka noqdo in ilaahay isagiyo qalbigiisaba kala teedo oo uu leexiyo intii toosnaa kadib ilaahay wuxuu ku ammaanay addoommihiisii mu'miniinta ahaa ee bariyey inay ilaahay weydiisteen buu ku ammaanay ilaahw qalbiyadayada ha leexiin intaad hanuunisay kadib haddii aanay jiri lahayn qalbiyada leexashadooda buu yidhi raximahullah may weydiisteen ilaahay inuu qalbigooda toosiyo ariiqu hijratayn wa baabu sacaadatayn mujaladka koobaad sabxadda afar boqol iyo koob iyo soddon buu ku sheegay ahmiyadda mawduuca shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo ka warramaya wuxuu yidhi althabaatu cala addiini min ablaqi alkaraama inuu qofka muslimkii diintiisa ku sugnaadaa waa karaamada ugu xeesha dheere ugu weyn diinta islaamka lagu sugnaanay uu ka warramayaana waa diinta ay haystaan alfirqa annaajiya oo aynu qeexi doonno halka dambe aynu kaga warrami doonno maaha shay kastoo dee diin ka dhigtaan ama cibaado ka dhigtaan ama caqiide ka dhigtaan inuu qofku intuu ku sugnaado uu odhanayo diintii ilaahay soo dejiyaan ku suganay ama habaat baan haystaa xaqiiqiya diinta islaamkaee saxda ee lagu sugnaanayaa waa diintay haystaan ahlu sunnati waljamaaca wuxuu ku tilmaamay shaykhulislaam ibnu taymiya hadalka asaari lmasluul calaa shaatimi rasuul mujalladka koowaad safxadda abaadka cinwaanka aynu sheegnay waa cinwaan dheer oo hadalladiisa inta badani way iska cadday waa la yska garanay intikaasada waa dib u noqoshada habaadka uun baynu qeexi doonnaa inu kelmad ka tilmaami luqa ahaan ibnu manduur rafriiqi kitaabkiisa lisaanu carabka mujaladka labaad sabxada sagaaliyo toban wuxuu kaga warramay saddexda xaraf athaa walba wata waa saddex xarafoo saxiixa waxaanuu tilmaamay ficilkeedii mudaaric iyo ficilkeedii maadi iyo masderkeedii intaba tasriifkeeda markuu tilmaamay waxa uu yidhi fa huwa haabitun idaa aqaama bi haddii la tilmaamo shaygaasi waa wax sugan waa shayga lagu qumo ee laga dhaqdhaqaaqina qofku uu ku qumanyey ee uu ku toosan yahay isilaax ahaan imaamulmanaawi wuxuu ku tilmaamay faydulqadiirka mujaladka laba safxadda boqol iyo soddon ana athabaata huwa atamakunu fi lmawdic alladii min shanihi alinsilaal thabaatka macnihiisu waxa weeyaan buuhi istilaax ahaan inuu qofku sugnaado oo uu joogo dhaqdhaqaaqin meesha dad badan ay dhaqdhaqaaqayaan waxaynu ogsoonay fitnooyin fara badan baa dadka soo maraya fitnooyin fara badan baa imanaya iskhilaafyo fara badan baa imanaya isgedi fara badan baa imanaya xukun baa ilaahay mid ka wareejinaya xukun baa mid ilaahay ku wareejinaya yu'ti lmulka man yashaa wayanzicu lmulka miman yashaa wayucizu man yashaa wayudillu man yashaa waxaa laga yaabaa aaraada dadkiiy hadalladooda iyo kalaamkoodu waxay ka qayb qaataan fitnooyin fara badan oo sababi kara ama keeni kara inuu diintii qofkii ka siibto amaba inuu dadkii diin uga dhigo waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu sharciyeynin aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan oo diidaysa fitnada in laga qayb qaataana waa inoo iman doonaan aayaad baa ku soo arooray sabaadka caddaynaya oo tilmaamaya waxaa ka mida suurat lfurqaan aayadda labiyo soddon ilaahay wuxuu yidhi wa aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabbita bihi fu'aadak warattalnaahu tartiila ilaahay wuxuu yidhi gaaladii waxay yidhaahdeen iyagoo nebi maxamed sala allahu caleyh wasalama sharcigii lagu soo dejiyey qur'aankii shubaha ku furaya waxay yidhaahdeen qur'aanka nebi maxamed lagu soo dejinayo mufaraq ee marba idin soo degayso maxaa soddonka jisba mar loogu soo wadejin waayo calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi sidaanu kuugu soo dejinay isagoo kale dhigdhigan oo saddex iyo labaatankaa sannadood marba in la soo dejinayay waxa uu ilaahay yidhi waxaanu kuugu soo dejinay nebi maxamedow linuthabbita bihi fu'aadaka si aanu qalbigaaga u sugno sidoo kale dadkii mu'miniinta ahaa iyo si loo kala dhigdhigo qur'aanka axkaamtuu sheegayo iyo caqaa'ida iyo wixii akhbaare uu ka warramayo qur-aanku inuu u soo dego in yar in yarna xikmad buu ilaahay ka leeyay subxaanahu wa tacaala niyaddana waxaad gashataa ood qabsataa qof qur'aanka isagoo xafidsan soo dhashaa ma jiro waa kadib haddaad maqashid tansaaniyu ka yimid wadaad yaro koofiyad cad loo geliyo qur-aanka ku dhashay waa kadib waa been waa la xafidsiin karaa shan jir iyo lix jirba qur'aan qof ku dhashaa ma jiro hadday cid ku dhalan lahayd nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam baa ku dhalan lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahayna wuxuu ku soo dejinayay isagoo ku culus weliba ilaahay wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed inuu ku yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanah faida qara'naahu fattabic qur'aanah carabka ha dhaqdhaqaajin baa lagu yidhi raac welibana sug oo u kaadi baa lagu yidhi walaa tacjal bilqur'aani min qabli an yuqdaa ilayka waxyu waqul rabbi zidnii cilmaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejin lahaa mar keliya ama nebi maxamed baa ku dhelan laha calayhi salaatu wasalaam waa yahay waxaa kaloo ilaahay u yidhi subxaanahu wa tacaala qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaqi liyuhabbita aladiina aamanuu wa hudan wa bushraa lilmuslimiin ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow waxaa soo dejiyey qur'aanku xagga alle kala yimid malak jibriil calayhi salaam isagoo rabbiga xaggiisa ka keenay isagoo xaq ku yimid qur'aanku si loo sugo qalbiyada kuwa ilaahay rumeeye subxaanahu wa tacaala si loo sugo indhahooda iyo maankooda si loo sugo camaladooda iyo caqaa'idooda iyo si loo sugo waxay dhegaysanayaan ay ku raaxaysanayaan ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala wa hudaa waxaa kaloo la soo deji qur'aanka isagoo toosin ah oo dadka toosinaya hanuuninaya meelaha leexsan oo dhanna ka soo celinaya wa bushraa lilmuslimiin iyo isagoo bishaara u xambaarsan dadka muslimiinta ah waxaa kaloo ilaahay uhi jalla wacalaa walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila ilaahay wuxuu ku yidhi nebi maxamedow haddaanaan ku sugi lahayn oo xaqa aanaan kugu sugi lahayn waxaad u iilan lahayd xaggooda in yar bimacnaa iilashaa laga nafyey muu iilan laakiin haddii ilaahay aanu ku sugi lahayn baa lagu yidhi oanu nicmadaa kugu galladaysan lahayn waad leexan lahayd rasuulku ma leexan calayhi salaatu wasalaam bimacnaa muqaarabaa la nafyey ayuu li imaamu shanqiiti raximahullah inuu u dhowaaday xataa waa loo diiday rasuulku umuu dhowaan sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi ibnu kaiir raximahullah yukhbiru tacaala can ta'yiidi rasuulihi sala allahu caleyh wasalama wa tahbiitihi wa cismatihi wa salaamatihi min shari alashraari wa keydi alfujaar wa annahu tacaala huwa almutawalli amrahu wa nascah wa annahu laa yakiluhu ila axadin min khalqih bal huwa waliyuhu wa xaafiduhu wa naasiruhu wa mu'ayiduhu wamuhiru diini wuxuu ihi ilaahay wuxuu ka warramaya jala wacala nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu u xoojiyey iyo siduu u sugay iyo siduu u dhowro xumaan iyo dhibaatoo dhan uga ilaaliyey dhagartii kuwii sharka badnaa ay u maleegayeen siduu uga ilaaliyey iyo in ilaahay yahay ka nebi maxamed isaguu gargaaraya anintiisana sugaya cidna aanu u wakiilan bal ilaahay uu yahay ka xoojinaya ee guul iyo gargaar siinaya diintiisana muujinaya cid kastoo colaadisa hadday tahay dhulka barigiisii hadday tahay galbeedkiisaba wuxuu ku sheegay tafsiirkiisa mujalladka shanaad safxadda boqolaad markuu fasiri aayadda waxaa kaloo ilaahay u subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuruu llaha kaiiran lacallakum tuflixuun mu'miniinay buu ilaahay yidhi haddii aad koox la kulantaan bimacnaa aan mu'miniin ahayn sugnaadoo ilaahay in badan xusa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka warramay oo aayaddan qur-aanka uu inoogu sheegay faa'iido weyn oo meel kale aynan ka helayn faa'iidadaas waxay tahay haddii cadow aad wajahdo ama ka hor timaaddo ama cid awood badina ay ku qabsato ama aad ka baqato xuska ilaahay carabkaaga inaad ku qabato ilaahay wuu kaa leexinaya waanu kuu gargaaraya subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ilaahay u yidhi jalla wacalaa walow anahum facaluu maa yucaduuna bih lakaana khayran lahum waashadda tahbiita ilaahay wuxuu idhi hadday samayn lahaayeen waxa la faraya ee lagu waaninaya loo sheegayo waxay u noqon lahayd mid u khayr badan sugnaanshahooduna wuxuu noqon lahaa mid adag bimacnaa hadday diinta ku dhaqmi lahaayeen oo ay fulin lahaayeen oo ilaahay ay hoggaansami lahaayeen amaradiisa waxay noqon lahayd taasi mid sugnaanshahooda adkaysa oo qotomisa imaamka loo yaqaano cabdiraxmaan ibnu naasir asicdi raximah ullah sacdina waa la akhriyey waxa uu yidhi ahbara anahum low facaluu maa yucaduuna bihi ay maa wudifa calayhim fii kulli waqtin bixasabihi fabadluu himamahum wawafaruu nufuusahum lilqiyaami bihi watakmiilih walam tatmax nufuusuhum lima lam yasiluu ilayh wuxuu ilaahay ka warramay hadday ummaddu samayn lahayn waxa la faray ee lagu shaqaalaysiiye loo dhiibay wixii loo wakiishay wakhti kasta sidiisa u samayn lahaayeen oo himmooyinkooda ay siin lahaayeen kolba intay karayaan oo nafahooda ay ku qumi lahaayeen dhammaystirkiisa ay dhammaystirayaan wixii la faray oo nafahoodu aanay u santaagin ama aanay u hanqaltaagin waxaanay gaadhahayn walam yakunuu bisadadin iyo waxaanay xilligaa gacanta ku haynin wa hada huwa aladii yenbagii lilcabdi taasina waa ta addoonka la gudboone an yandura ila alxaalati alatii yalzamuhu alqiyaamu biha fayukamiluhaa inuu addoonku eego xaaladuu ku jiro wixii waajib ku ah kadibna uu ku qumo oo uu dhammaystiro uma yatajaraju shayan fa shayan xataa yasila ilaa maa qudira lahu min alcilmi walcamal fii amri ddiini waddunya kadibna addoonku uu u socdo kalba in yar kolba in yar wixii la faray ilaa uu ka gaadho wixii ilaahay uu u fududeeyo cilmi iyo camala arrimaha adduunye arrimo aakhiro wa hada bikhilaafi man tamaxat nafsuhu ilaa amrin lam yasil ilay kaasina wuxuu khilaafsan yahay addoonka uu hanqaltaaga waxaanay gaadhinba cilmigiisa iyo niyadiisuba fa inahu laa yakaadu yasilu ilaa dalika taa ma gaadhaya addoonku wixii la faray hadduu ka tago oo waxaan la farin uu hanqaltaago wuxuu samayn karaa ma jiro bisababi tafriiqi ilhimma himmadiisiibaa noqonaysa mid kala tagsan matanaad samaysaa matanaad samaysaa laakiin intii la faray hadduu sameeyo wuxuu noqonayaa qof guulaystay wuxuu yidhi raximahullah uma rataba ilaahay kadib wuxuu ka dhaliyey maa yaxsulu lahum min ficli maa yucaduuna bihi huwa arbacatu umuur waxyaabaha la faray hadday fuliyaan faa'iidooyinkay ka helayaan afar arrimood buu ka dhaliyey axaduhumaa ta koobaad alkhayriyatu waa khayr inay helayaan fii qowlihi lakaana khayran lahum taasoo ku jirta hadalku ilaahay yidhi taasaa u khayr badnaan lahayd bimacnaa lakaanuu min alakhyaari almuttasifiina biwsaafihim waxay noqon lahaayeen dadka khayrkale ku sifaysan sifooyinka khayrka ama ku tilmaaman tilmaamaha khayrka min afcaali alkhayr alatii umiruu biha ficilada khayrkee la faray athani ta labaad waa xusuulu tahbiiti waxay heli laayeen sugnaansho haddii ay fulin laayeen addoomuhu wixii la faray oo ah inay u madax taageen ama u hanqaltaageen waxaan weli la farin way sugnaan laayeen waxay sugnaan laayeen adduunka waxay sugnaan laayeen aakhira waxay sugnaan laayeen amaama caduwin waxay sugnaan laayeen amaama shaytaan ahaalisu faa'iidada saddexaad qawluhu waa hadalkuu ilaahay yidhi waidan la aataynaahu min ladunnaa ajran cadiima ilahay wuxuu uhi waxaanu siin lahayn oo ka sii layn ajar weyn fi lcaajili waalaajili ajar adduunyada gudihiisa la siiyo iyo aakhira mid loo dibdhigo labadaba alraabica faa'idada afraad waa alhidaayatu ila siraati mustaqiim inuu ilaahay ku hanuuniyo jidka toosan wa hada cumuumun bacda khusuus bimacnaa afartaa arrimood buu waxay soo gudagelayaan hanuunka ilaahay uu hanuuninayo uu sugayo aayadda ugu dambaysa ka mida ah aayaadka sabaad ka warramaysa waxaa ilaahay u yihi jala wacala yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu ma yashaa ilaahay wuxuu sugaa mu'miniinta wuxuu ku sugaa hadalka sugan oo kelimatu laa ilaaha ila allah iyo muqtadaheeda ah nolosha adduunyuu ku sugaa qabrigana wuu ku sugaa waxa ilaahay taa u kalmiyaa dadka xadgudbay ee bimacnaa dhigay arrimihii loo baahnaa meeshay dhigaan meel aan ahayn dhigay wuxuu ilaahay kalmiyaa kuwaas wuxuu doona alla uu sameeya tabaaraka wa tacaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badanoo habaadka uu kaga warramay baa jira xadiidka anas baa ugu horeeya oo uu ka warramay nebi moxamed siduu ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo sugnaanshuhu muhiimadda uu leeyahay قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اللهم ثبت قلبي على دينك وحو يري انس بن مالك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو فربدسن جيري انو يراهدو الهي قلبي دينت هذا كسب nin saxaabiya ag taagna nebiga faqaala wuxuu ku yidhi yaa rasuul lahi rasuulka ilaahayow takhaafu calayna waqad aamanaa bika wasadaqnaaka bimaa ji'ta bih rasuulka ilaahayow ma annagaad noo baqanaysaa annagaa ku rumaynay oo diintaad noola timidna qaadanay miyaad noo baqanaysaa faqaala wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina quluuba alcibaadi bayna isbacayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa wuxuu rasuulku yidhi qalbiyada addoomuhu laba faroodo faraha ilaahay ka miday ku jiraan siduu doonu ilaahay u gedgediyaa oo min baabi alfaa'ida isbic iyo usbuc iyo asbac iyo asbic iyo usbuc inta waa la akhriyi karaa alifka iyo bacdu intu waa muhallath bimacnaa alifka waxaa doontaad xarakayn ama fadxee ama damme ama kasree bacdana intaa doontaad xarakayn ama fadxee ama kasree ama damme way ku bannaantay intaba usbuc iyo asbac usbic asbuc saa doontaad odhan kartaa wa can inawaas ibni samcaan radia allahu canhu nawaas ibnu samcaana waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulkoo maa min qalbin ilaa bayna isbicayni min asaabici araxmaan in shaaa aqaamahu wa shaaa zaaqa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiro qalbi addoommuhu ay leeyihiin ilaa laba faroodoo faraha ilaahay ka miduu ku dhex jiraa hadduu doono ilaahay wuu toosiye hadduu doonana wuu iiliyaa wa kaana rasuulu llahi sal allahu aley waslm wasalam bal fiirso wa kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu wuxuu rasuulku ahaa liddawaam muu ka tegi jirin yaa muqallib yaa muhabbita alquluubi habbit quluubana calaa diinik ilaaha qalbiyada sugow qalbiyadayada diintaada ku sug qaala wuxuu rasuulku uhi waalmiisaanu biyadi araxmaani yarfacu aqwaaman wayakhfidu aakhariina ilaa yowmi alqiyaama miisaankuna ilaahay gacantiisu ku jiraa qaarna kor buu u qaadaa qaarna wuu dejiyaa bimacnaa qaar diintiisuu ku sarraysiiyaa qaarna wuu ku dejiyaa khilaafkay khilaafeen diinta sidaa ogeed baa salafka qaar ka midi waxay odhan jireen allaahumma acizanaa bitaacatika walaa tudillanaa bimacsiyatika ilaahayow taacadaada kor nagu yeel oo nagu sharaf macsiyadaadana ilaahayow ha nagu dejinin macsiyada qofka way dejisaa isagoo hawada marayay ayay dhulka ku dhufataa madaxa ugu dhufataa amaba dabaday dhulka ugu dhufataa waayo macsiyuu sameeye wuu caasiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkuna wuxuu ku sifaysan yahay laba sifo sifo ruuxiya oo ruuxda ku jirta jidhkiisa iyo jismigiisa noolaynaysa iyo sifo tiiniya oo dhoobadu ka samaysanyaya labadaa sifaa kala jiidanaya addoonka markastoo camal wanaagsanoo khayra uu qabto sifadii ruuxiga ahayd buu siibanaya addoonku kor buu noqonayaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ka warramay subxaanahu wa tacaala camalladoo dhan wanaagsan weliba maaha camaladoo dhane camalada halbidacu qabtaan hoostooda ma dhaafto camallada oo dhan markay wanaagsan yihin waa la qaadaa ilahay wuxuu uhi subxaanahu wa tacaala isagoo taa ka warramaya ilayhi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu saalixu yarfacu camalkii wanaagsanaa iyo kelmaddii wanaagsanaydba ilahay xaggiisa loo rafcinaya taana waxaa ku jirta daliil in ilaahay uu sarreeyo subxaanahu wa tacaala oo uu ka sarreeyo carshigiisa sida qur-aankuu sugay alraxmaanu cala arshi istawaa culimmada salafka qaar ka midna ijmaac waxay ku soo naqliyeen qofka yidhaahda ilaahay meel kastuu joogaa murtad inuu gaal ah oo diin islaam ka baxay xadiidkaasi ibnu maajah baa soo saaray albaani waa tasiixiyey wa can ilbaraa ibni caazibin radia allahu canhu baraa ibnu caazib wuxuu yidhi ra'aytu nabiya sala allahu caleyh wasalama yanqulu min turaabi alkhandaqi xataa waara turaabu jilda banihi wuxuu yidhi waxaan arkay nebi muxamed sal allahu caley wasalam oo khandaqii madiinaha reeraheeda laga qodayo om alaxsaab ciidda ka guraya oo markaas ciidda ay qarisay rasuulka calooshiisii caleyh salaatu wasalaam ama jidhkeedii wa huwa yartajizu bikalimati cabdillaahi bni rawaaxa isagoo rasuulku gabaygan baxurajishka ku socda akhriyayo cabdulaahi bnu rawaaxa uu tiriyey allaahuma lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ilaahayow mana hanuuninlayn manu hanuunneen maanu sadaqa bixineen mananu tukanneen ilaahayow nagu soo deji xasilooni ilaahayow gommadaha iyaga sug haddaanu cadow la kulanno kuwaasi way nagu xadgudbeen gaaladii haddayna la dooneen fitno waanu diidnay xadiidkaasi xaakim baa wariyey shucayb alarnaa wuxuu tilmaamay isnaadkiisu inuu saxiix yahay calaa shardi shaykhayn shucayb alarnaa muxaqiq buu ahaa laakiin muctaqadkiisu saliim muu hayn axaadiida rasuulka sal allahu alay wasalam ee tamaadka ka warramaysa aad bay u fara badan yihiin haddaynu intaa ku soo koobno iyadoo wakhtiga aynu dhowrayno awgeed habaatku sababo fara badan buu leeyihi sababaha habaadka kuma intifaacaysid mana ka helaysid wax faa'iidaa ah. laba shardi adigoo naftaada ka eega mooyaane shardiga koowaad waa alikhlaasu ilaahay dartii inaad ula timaado shardiga labaadna waa almutaabacatu nebi maxamed inaad raacdo calayhi salaatu wasalaam waa in cid walba ilaahay uu kaala weeye jalla wacala ku dhaqanka sharcigiisa iyo fulintiisana aad ku doonayso ilaahay raalligelintiisa iyo aragga ilaahay maalinta qiyaame ibnuqayim iyo ibnu taymiya waxay soo naqliyeen ijmaac liqaaga ku soo aroray axaadiida rasuulka iyo aayaadka qur-aanka ah man kaana yarjuu liqaa allah faman kaana yarjuu liqaaa allah inay tay aragga ilaahay culimmadu way isku waafaqeen ijmaacana waxaa soo naqliyey ibnulqayim iyo ibnu taymiya ilaahay waa la arkaya maalinta qiyaame subxaanahu wa tacaala sida awgeed baa rasuulku wuxuu tilmaamay addoommuhu ma helaan nicmo ka weyn aragga ilaahay tabaaraka wa tacaala haddii labadaa shardi qofka muslimkii uu fuliyo oo naftiisa uu ka eego inuu ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala camalada u qabto rasuulkii muxamed ahaana uu kaga dayda calayhi salaatu wasalaam cid kasta oo ka soo hadhay nebi maxamed sal allahu caley wasalam inuu inay noqoto ciddaas ciduu ku miisaamo nebi maxamed ciddaas miyay raacday mise nebi maxamed way khilaaftay calayhi isalaatu wasalaam kumana ogaan karo ilaa bilbaxi waaltafaquhi waaltacallum inuu qofku wax baaro oo wax u akhristo oo uu wax fahmo mooyaane ma heli karo markaasi ciddaa nebi maxamed sal allahu caley wasalam raacday cidda khilaaftay asbaabta sabaadku way fara badan culimmada qaarkood way fara badiyeen qaarkoodna way soo koobeen iyadoo ay soo wada gudagelayaan toban sababood baynu wax ka mida tilmaamay haddii aynu wada haleelana tobanka waynu tilmaami doona ilaahay inoo fududay subxaanahu wa tacaala sababta koowaad waa aliqbaalu cala alqur'aan inuu qofka muslimkii noqdo qof qur'aanka akhriya oo barta oo fahma qur-aanku saddex arrimood buu kaaga baahan yahy marka hore inaad barato oo aad dhigato xuruuftiisii sidii loogu dhawaaqayay markaad barato inaad barato macnihiisa kadibna aad ku tadabburtood u fiirsato cilmi oo dhami qur-aanku ku hoos jiraa wuxuu ibnu lqayim ibnulqayim raximahullah fatadabbari alqur'aana in rumta alhudaa faalcilmu taxta tadabburi alqur'aan qur'aanka u fiirfiirso oo dhuux haddaad hanuun doonayso hanuun rabto cilmiga wuxuu ku hoos jiraa qur loo fiirfiirsado ilaahay hadalkiisaa ka weyn subxaanahu wa tacaala qaala tabaaraka wa tacaala wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabbita bihi fu'aadaka waratalnaahu tartiila walaa ya'tuunaka bimahalin ilaa ji'naaka bilxaqi waaxsana tafsiira ilaahay wuxuu uhi jala wacala gaaladii waxay yidhaahdeen nebi maxamed ay ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam qur-aanka maxaa duuduub loogu soo dejin waayey ilaahay wuxuu ihi soo kala dhigdhigamanu sidaa u soo dejinay sababtuna waxay ahayd in qalbigaaga lagu sugo waxaana loo akhriya qur'aanka iyada oo aanu ahayn mid la yska dulluubinayo ee la kala dhigdhigay ilaahay wuxuu kuuhi kuulama yimaadaan nebi maxamedow tusaale ilaa waxaanu kuu keennaa mid ka khayr badan ka wanaagsan oo markaasi xagga tafsiir ahaana ka fiican oo ka qurux badan ibnuljawsi wuxuu ihi raximah llahu tacaala ay linuqawiya bihi qalbaka waxaanu qur u soo dejinay isagoo kala dhigdhigan si qalbigaagu u awoodaysto oo aad u kordhisato cilmi iyo iimaan wadalika annahu kaana ya'tiihi alwaxyu fii kulli amrin waxaadita sidaa awgeed taas waxay ku dhacday rasuulka sal allahu caley wasalam waxyigu wuxuu ugu imanayey kolba wixii dhacaa waxii lagu soo dejinayey kolba arrintii timaadaa waxyigu xoojinayay fa kaana aqwa liqalbihi taasoo u ahayd mid u awood badan rasuulka sal allahu alay wasalam qalbigiisa una iftiimin badan aragtidiisa uguna fogaansha badan inuu cidloobo nebi moxamed sal allahu caley wasalam bal waxaad u fiirsataa xaaditadii xaaditulifki rasuulka sal allahu caley wasalam wax kastaa lagu yidhi waa la weeraray waa la caayay ilaa gurigiisii la galay nebi maxamed sal allahu caley wasalam oo haweenkiisii iyo ummahaatulmu'miniin la caayay nebi maxamed sal allahu caley wasalam waxba muu samayn karin waayo waxyu kuma soo degin muddo dheer buu waxyuu ka maqnaa nebi maxamed sal allahu caley wasalam ilaa intuu caaisha u yimid nebi maxamed uu ku yidhi haddii wax dhaceenna ilaahay u toobadkeen addoonku ilaahay buu toobadkeenna hadduu dembi galee haddii kalena ilaahay baa ku beri yeeli doonaa ilaa halkaa rasuulka ka gaadhay calayhi salaatu wasalaam kadib qur-aankii baa soo degay nebi maxamed qalbigiisii iyo ummaddii muslimiintahaydba sugay waxaa la soo dejiyey ciddii been abuuratay beentaasi inay munaafiqiin ahaayeen iyo inaanay wax sharaba u lahayn muminiintae khayray u lahayd muminiintii dhex gashayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii toobad keenay waa ka toobad aqbalay waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay qaaruu u dembi dhaafay intii munaafiqiin tahayd oo cabdilaahi bin ubay ugu horeeyaana way halaagsameen ilaa nebi maxamed inuu ku tukado loo diiday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi haddaynu eegno mararka qaarkood mushrikiintu rasuulka u imanayeen calayhi salaatu wasalaam iyagoo su'aala weydiinaya kamuu jawaabayn wakhtiyada qaarkoodna intuu jawaabo wax qalbigiisa suga la soo dejinaya rasuulka sal allahu caley wasalam asxaabu baa nebiga la weydiiyey waan idiin sheegi doonaa buu rasuulku yuri alayhi salaatu wasalaam waxyiba ma soo degin mudduu waxyigu maqnaa kadib baa lagu soo dejiyey warkoodii waxaana lagu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika hadan ila an yashaa allah in sha allahu dhebaa rasuulka lagu yihi sal allahu alay wasalam markii hore uuna soo degin qur-aanku rasuulku sal allahu alay wasalam wuu sugnaa muminiintuna way sugnaayeen haddana markuu qur-aanku soo degay aqwa liltathbiiti walbasiira waxay noqotay mid u sii xoog badan oo usii awood badan xagga sugnaansho iyo xagga aragtiyo cilmi waxaa kaloo ka mid a ah asbaabta habaadka ama sababta labaad waxay noqonaysaa iltisaamu sharci wاlcamli bih qofka muslimkii sharciga inuu ku dhego oo ku camal falo sharcigu maaha sheegasho sidii xasanulbisri uu yidhi laysa aliimaanu bاltaxali walaa bاtamani maha wax laysku qurxiyo o layska tamaniyo waa maa waqara fi sadri wasadaqahu اlcamal waa wax qalbiga galoo dego camalku uu rumeeyo qofka muslimkii diinta ilaahay waa kitaabka ilahay iyo sunnaha rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waynu sheegi doonnaa iyo asxaabtii rasuulka iyo ardaydoodii iyo ardayadoodii qaabkayba usoo gudbiyeen waaba intaa diintu wax kaloo diin la yidhaha ma jiro kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka axaadiista rasuulka ka ansaxday aqwaalu nabiyi sala allahu aleyh wasalam wa afcaaluhu wa taqriiraatuh waa intaa iyo asxaabtii rasuulka iyo taabiciintii atbaaci taabiciin siday u fahmeen ilan iyaga aslam ahaa oo aclam ahaa labadaba rasuulku iyagu khayr uga barakacay khayru nnaasi qarnii uma ladiina yalunahum uma ladiina yalunahum inuu cilmigaa qofku ku sugnaaduu haysto weeyaan cilmi maaha imaamkaygu wuxuu yidhi iyo sheekha masjidkayga darsiga ka dhigaa wuxuu yidhi iyo wadaadkaasoo cod wanaagsan uun ka helaa wuxuu yidhi iyo ninkaasoo aftahani wuxuu yidhi sharcigu maaha kuma sugnaado sharciga rag laguma qiyaasay raggaa sharciga lagu qiyaasaa bimacnaa waxaa la dhahaa hebel intuu sharciga kaga dhaqmaa ee lama yidhaahdo sharciga intuu hebel ka qabsaday intii hebel qabsuuma qabsanaya sida awgeed afarta madhab madhab qula in lagu dhegaa waa khalad weeye oo qofku madhabkaasi wax kastuu sheego uuman ku dhaqmaya bas madhabkaasi wuxuu diido ma doonayo ilaahw muu xadii rasuul calayh salaatu wasalaam xadii rasuul haddii madhabkaasi uu diido ma rabo wuxuu sheekha imaamkaasi yidhaha madhab kuman qaadanaya madhab kasta ama ha noqdo madhabka axmed ibnu xambal ama shaafici ama maalik ama abu xaniifa madhab kasta ood aragtido madaahibta islaamka ka mid a ah, wixii xaq iyo daliilay kuu sheegaan qaado oo anuu kan xanaabilada ma qaadanayo haddii daliil kuu sheegaan daliilkaa iska qaado qofka muslimkaa ah waxa ka maqani waa diinta nebi maxamed sal allahu aley wasalam inuu qaatuu fahmo waxaa ka maqani ma aha sheekh hebel wuxuu haystay ma aha waxaad doonaysaa adigu waa sharcigii ilaahay wuxuu ilaahay kuu addoonsaday ee lagu weydiinaya maalinta qiyaamo waa cilmi ilahay wuxuuhi jala wacala waywma yunaadiihim fayaqulu maada ajabtum lmursaliin maalinta qiyaame waa loo dhawaaqi doonaa kulligood markaasaa lagu odhan doonaa maada ajabtum lmursaliin rasuulladii maxaad ugu jawaabteen waxaa kaloo la weydiinayaa maada kuntum tacbuduun maxaad caabudayseen waa labadaa suaalood aalood oo dhan waa toddobaatan ummadood ummadaha la weydiinaya maada kuntum tacbuduun iyo maada ajabtum mursaliin rasuuladii oo dhan boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi iyo rasuul weeye intuu ilaahay soo diray boqol iyo afar iyo labaatan kun waxaa la weydiinayaa maada ujibtum yowma yajmacu allahu rusul fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lana jawaabtoodu waa taa maxaa laydinku jawaabaa lagu odhanaya rasuuladoo dhan waxay odhanayaan laa cilma lana ma garanayno wax alaali wixina loogu jawaabay diintii miyaa la qaatay mise lama qaado intaas ku filan iyaga su-aal dambe lama weydiinayo haddana addoonkii intaa lagaga hadhi maayo hadduu ka jawaabo labadaa waxaa la soo istaajinaya ilaahay hortiisa walaa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin can cumrihi fima afnaah wacan shabaabihi fima ablaah wacan cilmihi maada camila bih wacan maalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah waxaa la weydiinayaa dhallinyaronimadii maxaad ku baabiisan wakhtigiiya cumrigii maxaad ku baabiisay cilmigii aad baratay maxaad kaga dhaqantay maalku ilaahay ku siiyey haba yaraadee halkuu kaa soo galay halkuu se kaaga baxay intaasaa la weydiinaya ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu sugayaa dadka muminiinta ah qataada markuu fasiray yuhabitu llahu ladiina aamanuu aayaddaa qur-aankaynu soo fasirnay qaala wuxuu yidhi ama alxayaatu dunya fayuhabituhum bilkhayri walcamali asaalix nolosha adduunye miyaa fi lxayaati dunya buu ilahay yidhi nolosha adduunye waxaa lagu sugayaa khayrka iyo camalka wanaagsan waxaa kaloo ilahay u tilmaamay subxaanah walow anahum facaluu maa yucaduuna bih lakaana khayran lahum waashadda tahbiita abi hurayra wuxuu rasuul ka wariyey sal allahu aley wasalam rasuulku inuu ilaahay ka wariyey subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay yidhi waa xadiis lqudsi man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofka addoon addoommahayga ka mida colaadiya awliyadayda awliyada ilaahayna maaha kuwa waramada qaatee timaha dheer ee uskagooga aanad laba mayl usoo dhaafahayn maaha kuwa siday u qayilayeen ilkii oo dhan ka daateen maaha awliyada ilaahay kuwa bustayaasha waaweyn intay qaataan salaada duhuura lagu jiro gudaafadaha ku qaylee fadhiisteela waxaan barakeeya maaha kuwa qabriya dul fadhiistee dadka dawarsada awliyada ilaahay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun labadaa shardiyo qulay leeyihin waa qof kasta oo muminu alla ka baqda alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilaahay baa yidhi subxaana waa kuwa muminiinta ilaahay ka baqda taqwadana waa ficlu lawaamiri wa tarku nawaahi waa in la sameeya wixii lagu waajibiyo wixii lagaa reebayna aad ka fogaato wuxuu ilaahay yidhi subxaana awliyadeeda qofku calaadiya dagaal baan ogeysiiyey aadana wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima ftaradtu calayh addoonkaygu iguma soo dhowaado oma qabto camalan ka jecelay waajibaadka wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibah addoonkaygu wuxuu ku dadaalayaa camalada wanaagsan uu qabanayo ilaa nawaafisha uu qabto ilaa jeclaado buu ilaha yidhi subxaana faidaa axbabtu haddaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaan u ilaaliyaa maqalku wax ku maqlo wa basarahu aladii yubsiru bih araggu wax ku arkana waan u ilaaliyaa wayadahu alatii yabtishu biha gacantu wax ku qabtana waan u ilaaliyaa warijlahu alatii yamshii biha lugtuu ku socdana waan u ilaaliyaa xumaan iyo macaasi looga ilaaliyaa in sa'alanii acطaytuh hadduu i weydiistana waan siiyaa walain istacaadanii low ciidanna haddii uu i magan galana waan magangelino waan magangelin nuunu tawkiid baa ku jira bukhaari baa wariyey xadiikaas xadiidka waxaa isku dayey nimanka markaa khuraafiyiinta ah qaar ka mida ah isku dayey inay u deliishadaan dadka suufiyada ama mutasawifada ama awliyada ay ku sheegaan inay maqalka ilahay wax ku maqlaan aragga ilahyna wax ku arkaan xadiidku wuxuu sheegay addoonku ilaahay u dhowaanayo u dhowaansho u dhowaanayana waxaa la sheegay inuu yahay uu dhowaansho ugu dhowaanayo cibaado aacaadkaasuu ilahay ugu dhowaanaya jala wacala maadaama taasi ay timi tanna waa tawkiid lihadi aacaat tawkiid baa la sii adkeeyey inuu u ilaalinayo u dhowrayo oo uu xoojinayo maqalkiisiiyo indhihiisa iyo lugihiisaiyo gacmihiisa intaba xadiid kale bukhaari waa wariyey wa can caaishata radi allahu canha can nabiyi sal allahu aley wasalam caaisha waxaa laga wariyey inay nebiga ka warisay nebigu inuu yidhi man faabara ba fiirso waa qofka ku sugnaada ee ku sabra ee ku sugnaadeen ka dhaqdhaqaaqin ithnatay cashrata rakca labiyo toban ragcadood bana allahu caza wajalla lahu beytan fi ljanna ilaahay wuxuu uga dhisaa jannaduu guri uga dhisaa labiyo toban ragcadood qofka ku sugnaadeen ka dhaqdhaqaaqin ee aan ka tegin labiyo tobankaa ragcadood wuxuu rasuulku yihi arbacan qabla duhri afar duhur bay ka horeeyaan wa rakcatayni bacda duhri laba ragcadood duhur bay ka dambeeyeen waa lix wa rakcatayni bacda almaqrib laba ragcadood maqrib bay ka dambeeyeen waa sideed wa rakcatayni bacda alcishaai laba ragcadoodna cishaai bay ka dambeeyeen waa toban wa rakcatayni qabla alfajri laba ragcadoodna salaada subax bay ka horeeyaan waa ragcatay lfajri labiyo toban xadiidka imaam nasai waa wariye albaanina wuxuu waa xadiis saxiixa qofka muslimkii daacaadka hadduu ku sugnaado oo uu qabto qur-aanka akhrintiisa iyo camaasha saalixa samayntiisa islaamnimadiisa diintiisa u sugnaanaysaa wararka qaarkoodna sugnaanshaha waxaa looga warramaa inuu qofka daalibkii ku sugnaado cilmiga iyo dalabkiisa ama qofka waacidka ee dadka wanaagga fariyo xumaantana ka reebiya ikhlaaska uu ku sugnaado oo waxaa laga yaabaa tukinta dadkala tukinayo iyo wacdiga la wacdiyayo ama dhigidda wax la dhigayo weerarka uu shaydaanku soo weeraraya atbaacdiisuba aad bay u badan tahay laga yaaba qofku markuu galo halkaa mixraabka shaydaanku wuxuu ku soo ururinaya waxa la yidhaha khawaadir taagan hebel baa kugu daba tukini hebel kalea kugu daba tukini codkaaga wanaaji istusnimo dhan baa kusoo xaadiraysa addoonkii wuu jihaadayaa hadduu suganyo daacadkan ku sugan yahay wuu iska qabanaya ibnulqayim wuxu uhi raximahullah addoonka uu shaydaanku ku soo tuuro khaatiro shirkiya ama riya iyo wax la mid a ee iska difaaca ee ku sugnaada daacadii iyo addoonka aanu waxba ku soo tuurin ee isagoo caadiya intuu salaada galo waxba iyadoona ku dhicin ka baxa waxa afdaloo khayr badan ka shaydaanku intuu wax ku soo tuura iska difaaca ee jihaada wuxuu idhi waayo laba camal buu qabanayaa camalka koowaad waa camalkii aacada ahaa camalka labaadna waa mujaahadatu shayaan shayaanku la jihaadayo ilahayna wuxuu idhi wladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana sababta saddexaad waa tadaburu qasasi alambiyaa qisooyinkii nebiyada calayhim asalaam in loo fiirfiirsado waxaa jira kitaab fiicanoo ibnu kaiir uu qoray raximah llah oo lana qasasu lambiya si fiican buu u qoray inkastoo xadiis daciifoo badan ku jiraan isagoo muxaqaqa haddii loola aad buu fiican yahay qasas alambiyaa ilaahay nebi maxamed buu ku sugay calayhi salaatu wasalaam qisooyinkooda suuratu huud ilahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fu'aadak waja'aka fii hadihi alxaqu wamawcidatun wadikraa lilmu'miniin ilaahay wuxuu ku nebi maxamedow wax allaali waxaanu kaaga warramayna qisooyinkii ambiyadii horreeyey waxaanu kuugu sheegaynaa waxaanu ku sugayno qalbigaaga nebi maxamed waxaa loogu sheegay inuu raaco dariiqoodii uu maro oo uu weheshado bal waxaad u fiirsataa nebi ibraahim qisadiisii calayh salaam qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin waar buu weynaa ilahay inuu gargaara waa goorma nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu la dooday tolkii saddex goor buu la dooday qur-aankuna wuu ka warramay mararka qaarkood baabil nimankii deganaa wuu la dooday reer xaraan reer xaraan iyo reer baabil labadaba waa la dooday intuuna meel kala tegin aabbihii buu ka bilaabay qolada asnaamtu ku jiro asnaamtan iska tuur buu ku yidhi shaytaan ha caabudina aabbihii buu hanjabo iska tag buui haddii kale dhagax baan kuu dili wuu iskaga tegey ilaahay baan kuu baryay buui haddaan lay diidin ilaahay wuu u diidey falamaa tabayana lahu anahu caduwu lilaahi tabaraa minhu wuu ka beri noqday markii cadaawaddii ilaahay colaadiyeeye u caddaatay nebi ibraahim aabbihii aakhira nebi ibrahim aabbihii naartuu gelaya isagoo suuradiisa bedelanteed haddana wuxuu la dooday qoladii caabudaysay dayaxa xidigaha iyo cadceeda suuratu alancaam waa ta ku sugan kadib doodoodii wuu ibtaaliyey waxay isku dayeen inay dilaan ilaahay waa ka badbaadiyey wuxuu la dooday kuwiiasna sanamka caabudaya haddana su'aal buu weydiiyey waxay ku idhaahdeen nacbudu asnaaman fanadalu laha caakifiin markuu weydiiyey maxaad caabudaan sanam caabudnaan iska dul fadhinaa bay idhahdeen su'aal buu weydiiyey si fiican bay uma jawaabeen ilaan sanamaya caabudayeen wuxuu ku yidhi hal yasmacuunakum id aw yanfacuunakum aw yaduruun su-aasha ugu daran waa taa jawaabteeda haddii aad caabudaan ood u yeedhataan ma maqlayaan ma dhibayaan ma anfacayaan waxay ku jawaabi garan waayeen waxay idhaahdeen aabbayaashiiyo tan samaynayo caabudayaa helnay wax kala ma hayno xujaaj asnaamtoodii wuu burburiyey mid buu u reebay sida ku sugan qur-aanka yaa dilay bay idhaahdeen kaweyn weydiiya buu ku yidhi calayhi salaam way shireen waxay idhaahdeen laqad calimta maa haaulaai yantiquun waad ogtay inaanay kuwani hadlayne adaad dilay ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illahi falaa tacqiluun wuu ka dayriyey marka waxay samaynayeen kadib waxay idhaahdeen xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin waa ninkan gubo ilaahay idin wagagaraad wax samaynaysaan hala doodoodinae way qabteen ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim haddaad qisadiisaa eegto dhibaato badanoo laga yaaba inay dacwadda kuu soo gaadhaan ama diinta ayaad xamilaysaa o adkaysanaysaa waa nebi ibraahim alayh salaam cabdillahi bni cabbaas sida bukhaari uu werinayo fatxulbaariga mujlasadxadda abyaaatana ku sugan wuxuu yidhi cabdillahi bni cabbaas kaana aakhiru qowli ibraahiima xiina ulqiya fi nnaari xasbiya allah wa alwakiil nebi ibraahim dabk markii lagu tuuray hadalkii ugu dambeeyey waxay ahayd xasbiya allah wa alwakiil nebi muuse calayhi salaam fircawn baa loo soo diray fircawn wuu ka baxsaday wuxuu tagay reer madiyan haddana wuu ku soo noqday nebi haaruun buu ilaahay baryay in nebi ka dhigo waa lagu gargaaro walaalkiioo lagu xoojiyey buu noqday reer fircoon buu ku noqday dacwadii buu gaadhsiiyey way diideen wuu ka soo baxsaday baddii markay qabatay fircoon iyo qolaysna ka dambaysay yaa sugnaanaya waxaa sugnaanaya qof iimaankiisa iyo sida buuro oo kale nebi muuse waxay ku yidhaahdeen innaa la mudrakuun layna soo heleel wuxuu ku yidhi kallaa ina maciya rabbii sayahdiin laynama haleelin buu rabbigay baa macayga ah maciyat nasri watayiid sayahdiini kadib baa lagu ui usha ku dhufo wuu ka baxay u fiirsa bal saxaratu fircawn nimankii saxarada ahaa ee fircawn wuxuu sixrayey sixirkoodii markii uu fashilmay way islaameen islaamnimadooda way cusbay garoonkiibay ku islaameen isla garoonkii markii ay ku islaameen fircoon wuu hanjabay wuxuu ku yidhi lauqaطicanna aydiyakum waarjulakum walausallibannakum fii juduuci اnakli gacmaha iyo lugahaan idin goyn doonaa waxaan idinku xidhxidhi dhirtaa timirtaa dusheedan ku xidhi buu ku yihi gebigiinaba maxay ku yidhaahdeen bal u fiirsa iimaankooda siduu adkaa ilaahay wuxuu yidhi qaaluu lan nu'tiraka calaa maa jaa'ana min albayinaati waladii fatananaa waxay ku yidhaahdeen kaa doorbidi mayno caddaymahaa noo yimid iyo ilaahayna abuuray faqdi maa anta qaad waxaad xukumaysa xukun bay dhahdeen haddaad dil doonayso na dil inamaa taqdii hadihi alxayaati dunya nolosha adduuyin baad wax samayn kartaa bay dhahdeen dili kartaa ama dhibaato nugeysan kartaa kadibna waxay sheegeen inay ilaahay rajaynayaan dembi dhaafkiisa naxariistiisa islaaminimadoodana sidii bay ku sugnaatay a'immadii wanaagsanayd qaarkoodoo la itixaamina waa jireen waxaynu soo qaadan karnaa tusaale ahaan shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ibnulqayim isagoo ka warramaya wuxuu yihi shaykhulislaam ibnu taymiya wa kunnaa ida ishtadda bina alkhawfu wasaa'at bina adunuunu wadaaqat bina alardu ataynaah waxaanu ahayn buu yidhi marka ay arrintu nagu culusaato khawfku iyo cabsidu nagu darnaato malayaasha iyaduna ay xumaadaan dhulkuna uu nagu soo ururo oo waxaan ahayn qaar u taga sheikhulislaam ibnu taymiya famaa huwa ilaa an naraahu wa nasmacu kalaamah mar allaali markaan u nimaada dhaha saarnay hadalkiisa aanu dhegaysanno fayadhabu dalika kulluh arrintaasoo dhan way naga tegi jirtay buu yidhi wayanqalibu inshiraaxan wa quwatan wa wa tuma'niina waxay isu bedeli jirtay taasi laabteedoo ballaadhata iyo annagoo hubaal ku soconoo ku sugan iyo annagoo xasiloon fa subxaana man ashhada cibaadahu jannatahu qabla liqaa'i xumo waxa ka nasahan buu yidhi ilaah addoomihiisa qaar ka mida jannadiisii tusay iyagoon weli dhimanba wuxuu uhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ina fi dunya janna man lam yadkulha laa yadkhulu jannata alaakhira adduunyada jannaa ku taalla buuhi qofka aan gelini jannada aakhira ma gelayo markii la weydiiyeyna wuxuu ihi dikriga ilaaha iyo macaanka laga helayo weeyaan jannadu wuxuu ku tilmaamay hadalka ibnulqaymin akhrinay alwaabilusayib safxadda sagaashan iyo toddoba waxaa ka mid a walaalayaal sababaha lagu sugnaado adducaa in ilaahay la baryo bal waxay ahayd sababta koowaad inaynu ka dhigno liahmiyatiha wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu muminiinta isagoo ka warramaya qaaluu rabbanaa laa tusi quluubana waxay dhahan rabbanaa laa tusi quluubana ilaahay oo qalbiyadeeda ha leexinin bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisa kadib inuu qofku intuu hanuunay kadib uu leexdaa musiibo weyn weeye oo aan yarayn wuxuu yidhi ibnulqayim raximah llah wa asalka leexashadu waa baydhid waxaa kaloo ka mid ah ilaahay inuu yidhi subxaanah qaluu rabbana afriq calayna sabra waabit aqdaamana wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin ilahay wuxu uhi waxaydhan rabbigayow sabir nagu burqi bimacnaa sabir fara badan nasii oo sabir nasii aanu ku dul sugannay oo nagu burqada waabit aqdaamana gomadahayagana sug wansurnaa cala alqowmi alkaafiriin gaaladana ilahu nooga gargaar nooga hiili rasuulku sal allahu caley wasalam ilaahay buu baryi jiray inuu sugo oataynu kusoo marnay xadiikii ya muqalib alqulubi abit qalbii calaa diinik ilaha qalbiyada gadgadiyo qalbigay diintaada ku sug waxaa kaloo ka mid a ah dikrullahi subxaana asbaabaha dikriga ilaaha iyo xusgiisaoo la badiyo ilahay wuxuu ihi jala wacala yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan fahbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun kuwa muminiinaha ilaahay rumeeyeyo haddaad la kulantaan koox sugnaada ilaahayna in badan xusa xuska ilaahay badiya si aad u liibantaan wuxuu yidhi ibnuulqayim raximahullah faamara almujaahidiina fiiha bikhamsati ashyaa ilaahay mujaahidiinta wuxuu faray shan arrimood mujaahidiinta halkan waxaa looga jeedaa cid kastoo sharciga ku camalfalaysa oo ku dhaqmaysa waxaana u qaybsamaa noocyo fara badan waxaa ka mida ah jihaadu nafsi waxaa ka mida ah jihaadu shaytaani wlmunaafiqiina wlkufaar bilxujai wlbayaan waxaa ka mida ah jihaadu aw qitaalu kufaari lmuxaaribiina ilaa kalimati illah noocyo fara badan buu leey soo gudagelaya waxa uu yihi ibnu lqayim raximah llah faamara almujaahidiina fiiha bihamsati ashyaa ilaahay wuxuu faray mujaahidiinta shan arrimood buu faray ma jtamacat fii fi'atin qatu ilaa nusirat wain wakahura caduwuha kooxi lama iman shanta arrimood ilaa waa loo gargaaraa si kasta u yaraato cadowgooduna si kasta u badnaaday axaduhumaa athabaatu ka koowaad waa sugnaanshaha aani karau dikri llahi subxaanahu watacaala arinta labaad waa xuska ilaahay oo la farabadiyo ahaaliu aacatuhu wa aacatu rasuulihi sal allahu aley wasalam ta saddexaad ilaahay maqalka la maqlaya laga amar qaadanayo rasuulka maqalka la maqlaya laga amar qaadanayo araabicata afraad ittifaaqu lkalimati wa cadamu tanaazuc in muslimiinta kelimadooda mid noqoto aanay iskhilaafin qaala wuxuu yidhi alladii yuujibu alfashala walwahan iskhilaafka muslimiintu iskhilaafaan oo waajibsanaya inay muslimiintu fashilmaan oo dabcaan wahuwa jundun yuqawii bihi almunaasicuuna caduwahum calayhim waana ciidan ay ku xoojinayaan dadka isqabsanaya cadowgooda ku xoojinayaan fainahum fi ijtimaacihim kalxasmati min asihaami laa yastaiicu axadun kasrahaa muslimiintu hadday kulansanaadaan waa sidii xidhmo leebab ah lama jabin karayo cadowgoodu ma jabin karayo alkhaamisu tashanaad wamilaaku dalika kullihi waqiwaamuhu asaasuhu wahuwa sabru ta shanaadna waa sabirka buu yidhi qaala bacda dalika fahadihi hamsatu ashyaa tanbanii calayha qubatu nasri shanta arrimood ayaa taandhada guushu ay ku duldhisantahay buu yidhi wamataa zaalat aw bacduhaa haddii ay wada baaba'do ama barhkeed uu suulo zaala min annasri bimaa naqasa minha waxa ka suulaya guushii kolba inta ka suula shantaa arrimood wain ijtamacad hadday kulmaanna qawaa bacduhaa bacdan barhkeeda barhka kaleu isxoojiya ama uu tiiriyaa wa saara lahaa aharun cadiimun fi waxaana u ahaado u sugnaada raad weyn oo guusha muslimiintu ay helayaan ugu sugnaada walama ijtamacat fi saxaabati lam taqum lahum ummatu min alumami wafataxu dunya wadaanat lahum alcibaadu walbilaad muslimiintii hore oo asxaabta nebiga ah shantan arrimood markay ku kulmeen waxay noqdeen qaar loo gargaaro ummadahoo dhan ka adkaada oo furta adduunyadoo dhan oo addoomahoo dhamme ay markaasi u duloobaan waxau yidhi walamaa tafaraqat fii man bacdahum wadacuufat aala alamru ilaa maa aal intii ka dambaysay markii ay ka yaraatay ama ay ku kala tagto oo shantii wax ka mida laga helay waxna laga waayey arrintu wixii ay noqotay noqotay kadib wuxuu yidhi walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaliy اlcaiim wallahu lmustacaan wacalayhi tuklaan wahuwa xasbuna wanicm lwakiil alfuruusiya safxadda akhirka kitaabka laba safo ugu dambeeya ayuu hadalkaa ku qoray waxaa ka mid ah asbaabta habaadka ama sababaha qofka muslimkaa sababi kara inuu sugnaado alxirsu calaa an yasluka almuslimu ariiqan saxiixa inuu qofka muslimkii ku dadaalo inuu maro waddo saxa inuu maro wadooyinku way fara badan yihiin waxaa jira wadooyin qadxiyaalaan iyo wadooyin gocandha taalle iyo wadooyin masaabiirdaadsan yihiin wadooyinku waa fara badan yihiin ilaahayna wuxuu ina faray jalla wacala waddo qura in la maro wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatataraqa bikum can sabiili jidka toosna waa kaasee raaca ha raacina kuwa ka leexdee toobiyayaasha ah waxay idinku hortegi diinta ilaahay subxaana dariiqa saxsani waa dariiqin sidaynu sheegnay dariiqa keliya ee laysku waafaqsanyay sax inuu yihi waa dariiqii salafka asxaabtii rasuulku halkay mareen iyo taabiciintii oo ardaydii asxaabta rasuulku halkay mareen iyo atbaaci taabiciin oo ardaydii asxaabta rasuulka ardaydoodii bartay mareen saddexdaa qarni waddaday mareen baa ugu bilaa qodxaysan uguna nadiifsan wadooyinka kaleo dhan qaar miirooyin baa yaalla qaarna qodxaa yaalla wuxuu yidhi ibnu aiir raximahullahu isagoo salafka ka warramaya wuxuu noqonayo qaala wuxuu yidhi salafu linsaani man taqadamahu bilmowti min aabaa'ihi wa dawi qaraabatihi walihada sumiya sadru lwalu min ataabiciin asalafu saalix wuxuu yidhi salafka qofku waa ciddii uga horraysay geerida aabbayaashii qaraabadiisa sidaa awgeed ba waxaa lagu magacaabay taabiciintii hore salaf saalix baa lagu magacaabay hariib ulxadiid mujalladka labaad safxada isilaax ahaan culimmadu waxay u istilaaxeen asaxaaba wataabiciin waatbaacihim wuxuu yidhi imaamu safarini almuraadu bimadhabi salafi maa kana calayhi asaxaabatu ridwaan ullahi calayhim wa acyaanu taabiciina lahum biixsaan wa atbaachuhum wuxuu yidhi salafka waxaa looga jeedaa asxaabtii rasuulku waxay ku sugnaayeen iyo taabiciintii atbaaci taabiciin wuxuu ku tilmaamay lawaamiculanwaarka mujalladka koobaad safxadda labaatanaad haddaynu fahamnay haddaba salafka dariiqoodii waa kaa qofka waddadaa maraya bilaa qodcahana waxaa lagu magacaabaa salafi culimmadii waaweyneed ee horaa sheegtay wuxuu yidhi samcaani raximahullah alsalafiyu nisbatu ila salafi salafi waa salafkii oo loo nisbo sheegtay oo loo abtirsaday wuxuu ku yidhi kitaabka alansaab mujalladka saddexaad safxadda laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan imaamu dahabi wuxuu yihi raximahullah sideed boqol iyo meelaasu noolaa qaala wuxuu yidhi alsalafiyu huwa man kana cala madhab salaf salafigu waa qofka madhabkii salafka ku sugan siyar calaami nubala mujaladka lixaa safxadda koob iyo labaatan buu ku yidhi ceeb loo tiirinayo loo nisbaynayo iyo dhibaato ku jirtaan joona ma jirto qofku hadduu yidhaha salafi baanay macnaa dariiqii nebigan maraya un weeye calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah laa cayba calaa man adhara madhaba asalafi waintasaba ilayhi wactazaa ilayhi bal yajibu qabuulu dalika minhu bilitifaaq faina madhab salafi laa yakunu ilaa xaqa wuxuu yidhi ceeb maaha qofka salafka waddadoodii maray ee u nisbe sheegtay ee welibana u abtirsaday in laga aqbalaa waajiba waayo salafka madhabkoodu xaq mooye wax kale ma noqdo hadduu mid ku gabanayo maxaynu samaynaa uu inoo sheegay xalka wuxuu yidhi fain kaana muwaafiqan lahu batina wadaahiraa fahuwa bimansilati lmumini aladii huwa cala alxaqi baatinan wadaahira hadduu qofku muuqatiyo qarsooniba ku sifaysanyahy salafnimada waa qof muminoo sidii muminiinta kale loola dhaqmaya wain kaana muwaafiqan lahu fi aahiri faqad duuna albain fahuwa bimansilati lmunaafiqa haddii uu muujisanayo keliya oo qalbiga wax jiraanay ahayn waa munaafiqiintii oo kale wuxuu yidhi fatuqbalu minhu calaaniyatuhu watuwakalu sariiratuhu ila allah intaa uu muujistaynu ka aqbalaynaa laabtiisana ilaahay baynu u tala saaranaynaa fainaa lam nu'man an nunaqiba quluuba annaasi walaa nashuqa butuunahum laynaman farin dadka laabahooda inay qodqodno iyo calooshooda inuu jeexno midnaba mujaladka afraad safxadda boqol iyo sagaal iyo afartan ee majmuuculfataawaha ayuu hadalkaa ku tilmaamay waxaa kaloo uu tilmaamay shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah qof kasta madhabka salafka diida bimacnaa salaf waxaa loo jeeda asxaabtii nebiga iyo taabiciin iyo atbaaci taabiciin qof kastaoo diida inuu iska hor daba imanayo bal u fiirso qaala wuxuu yidhi فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط وحير قف كستو كتشيسنا وددي سلفك ee sharciga hayda ilaahay soo dejiyey lagama maarmaankaa waxa u ah inuu lumo iska hor iyo daba yimaado isa saaran ama keliya inuu ku baaqi noqdo dariguu ku tilmaamo mujalladka saddexaad safxadda siddeetanaad waxaa kaloo uu sheegay raximahullah waa ibnu taymiye dariiqa saliimka ah ee markaa u wanaagsane ummadihii hore xataa laga soo gaadhay inuu yahay in la raaco ciddii hore dariiqoodii la maro qaala raximahullah wuxuu yidhi ibnu taymiya waalcadlu lmaxdu fii kulli shayin mutacadirun cilman wacamalan walakina alamhalu faalamhalu walihada yuqaalu hada amhalu wayuqaalu lilariiqati salafiyati alariiqatu lmuhla wuxuu yidhi cadaalada dhammayska tiran dhan kasta in qof kasta laga helo cadaalad dhammaystirani way adag tahay laakiin qofba qofu uga dhowyuu ka fiican yahi sidaa awgeed ayaa waxaa la yidhaahdaa wixii wanaagsan waa wax amala ariiqa salafkana waxaa la yidhaahdaa aariiqat lmula majmuuc fataawa mujaladka tobnaad safxadda sagaaliyo sagaashan waxaa kaloo uu sheegay raximah dariga uu ku tilmaamay mujaladka labaad safxadda laba boqol iyo sagaaliyo konton dariiqa sanadku inuu yahay fitro saxo saliima addoomuhu wixii lagu abuuray ku sugnaayeen bimacnaa qofka muslimka haddii loo kala tago isagiyo dariiqa salafka dariiqa salafka inuu ku qancayo qaadanayo oo aanu ka leexanayn kana iilanayn qaala wuxuu yidhi wain naadartum ikhwaanakum almuslimiin aladiina qaluu bimiqtada الnusuus اlإilaahiya wاطariiqaة الsalafiya wfiطraة اllahi alatii fatara cibaadahu calayha wاdalaa'il اlcaqliyaة الsaliimaةi can اlmucaarad wuxuu yidhi raximah اllah haddaad kula doodaan walaaladiinna muslimiinta ah walaaladiinna muslimiinta ah oo ku tegay oo yidhi wixii markaasi rasuulka sal allahu aleyh wasalam dariiqiisii iyo nusuustii ilaahay subxaanahu wa tacala xaggiisa ka yimid iyo dariiqii salafka iyo wuxuu ilaahay ku abuuray addoomihiisa iyo daliilada caqliga ah ee mu'minka ee ka maran wax ictiraadaya ama ka hor imanaya haddaad la doodaan ilaa aakhiri kalaamihi waxaa kale uu sheegay ibnu taymiya raximahullah in dariiqa salafka raacidiisu aanay khilaafi hayn kana hor imanahayn caqli saxa ah iyo naqli saxa ah labada bimacnaa caqli sugan qaala raximah llah waclam anahu laysa fi lcaqli sariixi walaa fi shayin min anaqli saxiixi maa yuujibu mukhaalafata ariiqati salafiyati asla wuxuu yidhi waxaad ogaataa inaanu caqliga saxda ah iyo shay daliilka saxdaa ah toona ku jirin wax khilaafaya dariiqa salafka cid keeni kartaa ma jirto ba u fiirso abu sufyaan ibnu xarbi radi allahu tacaala canhu ayaa wuxuu u tegey boqorkii hiraqli la odhan jiray kadib hiraql wuxuu maqlay nebi maxamed sal allahu caley wasalam oo wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaad i keentaan cid ninkan la qabiil ah abu sufyaan oo mushrikoon muslim lahayn baa loo keenay wuxuu ku yidhi su'aala nebi maxamed kaa weydiinayaa su'aalaha iga jawaab su'aaluhu weydiiyey waxaa ka mid ahaa hal yasiiduun am yanqusuun miyay siyaadaan nebi maxamed cidda raacday mise way yaraadaan qaala annahum yasiiduun wuxuu ku yidhi way kordhaan qaala hiraql wakadalika aliimaanu xataa yatima wuxuu ku yidhi iimaanku waa sidaaad sheegtay ilaa uu dhammaystirmo uma sa'alahu hal yartadu axadun sakhtatan lidiinih wuxuu ku yidhi qof ma ka tagaa cadhoonu u cadhoonaya lidiinihi diintiisa qaala laa may buu ku yidhi qaala wakadalika aliimaanu wuxuu ku yidhi sidaasoo kale iimaanka ilaa akhiri kalaamihi bukhaari baa wariyey marka waa hiraqun waa gaal kaafir ah ka sidaa sheegaya waayo sababta toddobaad waa athiqatu binasri illaah in qofka uu ku kalsoonaado guusha ilaahay mar kasta inay u imanayso dadka muslimiinta iimaan kale ilaahay wuxuu yidhi jala wacala wakaayi min nabiyin qaatala macahu ribiyuuna kaiir fama wahanuu lima asaabahum fi sabiili illah wma dacufuu wma stakaanuu wallahu yuxibu saabiriin wma kana qawlahum ila an qaluu rabbana اغfir lana dunubana waisraafana fi amrina wthabit aqdaamana wansurna cala alqwmi اlkafiriin faataahum allahu hawaab addunya waxusna hawaab alaakhira wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay wuxuu yidhi badanaa nebi ay raaceen oy la dagaal galeen qaar ay rabeeyeen oo fara badan ilaahay wuxuu yidhi may dabcin wixii ilaahay dartii u haleelo may daciifin ismanay dhiganin ilaahay cidda sabirtuu jeceliyey hadalkooduna muu noqon hadday dhibaata ku dhacdo mooyaane ilaahayow dembiyadeeda dhaaf wixii aanu ku gaboodfalnayna noo dhaaf gommadaha iyagana sug nooga gargaar gaalada ilaahay wuxuu siiyey kadib adduunyada abaalmarinteeda wanaagsan abaalmarinta aakhiro wanaagsanna waa u diyaariyey ilaahayna kuwa samafaluu jeceliyey wa can abi cabdillaahi khbaab ibn arati radi allahu canhu qaal shakownaa ilaa rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam khabaab wuxuui rasuulkan u soo ashkatoonnay wa huwa mutawasidun burdatan lahu fii dili lkacba isagoo rasuulku sal allahu aleh wasalam ku tiirsan go-u lahaa hadhka kacbada weliba faqulnaa waxaanu ku nidhi alaa tastansiru lanaa alaa tadcuu lanaa rasuulki ilaahay ow ilaahay gargaar miyaad noo weydiinayn ilaahay miyaanad noo baryayn qaala rasuulku faqaala wuxuu ku yidhi qad kaana man qablakum yuukhadu rajulu fayuxfaru lahu fi lardi fayujcalu fiiha wuxuu rasuulku yidhi kuwii idinka horeeyey waxaa ka mid ahaa nin la soo qabto oo hog loo qodoo lagu rido uma yu'taa bilminshaar kadibna minshaar la soo qaado fayuudacu calaa ra'sihi fayujcalu nisfayn kadibna inta madaxa laga saaro laba loo kala gooyo wayumshatu biamshaati alxadiid oo dabeeto qaarna loogu feedho garfeedh bidha maa duuna laxmihi wa cadmih hilibkiisa iyo laftiisa inta u dhacaysa bimacnaa lafta laga hoqo garfeed bira loogu xiiro iyadoo la leeyay ama loogu feelo iyadoo le diintaada ka noqo wuxuu nabigu yidhi maa yasuduhu dalika can diini taasina diintiisa kamay celinahayn wallaahi ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري وهو رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي من كدارته إلهي دين تمود ما يستري دونا إلا وقفك دونا ينو سعودا سعودا صنعاء إلى حضرموت ولا بما قالوا يمن كمدا sagaal saacadood ba loo kala socdaa ma sideed saacadood gawaadhidu kolba say u kala dheereeyaan ilaa uu qofku ilaa halkaa ilaa halkaa u kala socdo isagoon ka baqanayn ilaahay mooyaane cid kale cid disha iyo cid afaale ka toona aanu baqanayn inuu aigiisa ah weerar helo ama yay uu helo mooyaane wuxuu rasuulku laakiin waa degdegaysaan bukhaari baa xadiidkaa wariyey riwaayadka qaar waxaa ku sugnayd inuu yidhi waqad laqiinaa min almushrikiina shidda annagoo mushrikiinta kala kulannay adayg ma rasuulka usoo ashkatoono jawaabtaa uuna siiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ah asbaabta tamaadka macrifatu xaqiiqati albaatil inaad ogaato baadilka xaqiiqadiisa inuu yahay dhalanteed oo uu duulayo marna aanu joogin ka ugu yar muslimiinta ama ahlu sunnaha alxaqa ayaa wuxuu burburinayaa ka ugu weyn mushrikiinta ama ahlubidaca shubahoodo dhan bisuuratin waaxida qasiira suurad qur aan oo gaaban buu ku burburinayaa shubahoodii o dhan laga yaaba waxay tashbiih iyo tamhiil la imanayaan oo dhan inuu qul huwa allah waxaad ku burburiyo oo ay iska tagaan siduu ilaahay ba yidhi subxaanahu wa tacaala laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad yaanay kudagin gaalada isgedgediga isgedgediyaan dhulkay socsoconayaan maalkooda iyo hubabkooda iyo adduunyada haystaan waxbayay ku dhibin ama ku dagin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ciqaabaya ciqaab xoolahooda waxaa kaloo ilahay yihi subxaanahu wa tacaala faama azabadu fayadhabu jufaa'a daad xoortu way tegaysaa welibana taswiir cajiiba ayuu suuratu racd ilaahay uu aayaddan ku sawiraya aayadaha ka horreeya aayadaha ka dambeeya xaqa iyo baatilka ilahay wuxuu yihi jala wacala anzla min asamaai maa'an fasaalat awdiyatun biqadariha faاxtamala asaylu zabadan raabiya wmima yuuqiduuna calayhi fi nnaari ibtigaءa xilyatin aw mataacin zabadun miluh kadalika yadrib allahu alxaqa wاlbaطil faama azabadu fayadhabu jufaa'a waama ma yanfacu nnaasa fayamkutu fi lardi ilahay wuxuu yihi jala wacala anzala min asamaai maaan fasaalat awdiyatun biqadariha ilaahay samada wuxuu ka soo dejiyey biyo markaasuu togba taagtii hogmaday halkan waa miaal waxaa miaalku u dhacayaa waxyigii ka yimid samada waayo waxyiga maa baa lagu maalay waxyigii wuxuu ka yimid samada nabi maxamed qalbigiisuu kusoo degay calayh salaatu wasalaam calaa qalbika litakuuna min almundiriin nabi maxamedna ummadduu sii gaadhsiiyey qof kastaa qalbigiisu fasaanat awdiyatun biqadariha qalbi kastaa cilmigii intuu ka qaadi kariy buu ka qaaday faxtamala saylu zabada raabiya ilaahay wuxuu yihi daadkii wuxuu qaaday daadxoor isagoo daadxoortaasi daadkii uu dhigay dibadda daadkaasi waa waxyigii oo biyaha lagu sifeeyey lagu noolaanayo waayo biyuhu waa nolol wajacalna min almaai kulli shayin xay sidoo kale waxyigii waa nolol wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina qalbigiibuu deguu galay faxtamala saylu waxyigaasi wuxuu qaaday zabad raabiya shakigii macsiyadii jahligii raabiyan isagoo dibadda u tuuraya waa tusaalaha koobaad wuxuu yidhi waa maalu maa'iyun imaamu sicdi raximah llah ibnulqayim sidoo kale amhaal qur'aan waa tusaale biyo lagu tusaaleeyey waxaa ku jiroo kale maalun naariyun tusaale dab lagu tusaaleeyey ilaahay wuxuu ihi wa mima yuuqiduuna calayhi fi nnaari waxyaabahay dabka ku shidaanna ibtiqaa'a xilya iyagoo ka doonaya qurux waa dahabkii iyo silfarkii ama lacagtii ama fidadii ama qalinkii aw mataacin ama inay cunto ku karsadaan ama guryo ku dhistaan ku raaxaystaan waa naxaastii iyo birihii wax la mida ah. kuwaana waxaa ka baxa buu ilaahay yidhi zabadun miluh baad xoor la mida ah ka baxda sidaa awgeed baa waxyigii maxaa lagu maelay dahab fida iyo maa intaba waa la jecelyihi waxyigii waa intaa soo hadhay bal u fiirso zabadun milu ilaahay wuxuu yidhi kadalika sida tusaalahaan idinku sheegnay ayaa yadribu allahu alxaqa waalbail ayuu ilahay xaq iyo baailka ugu tusaalaynaya kadib ilahay wuxuu yidhi faama azabadu baanxoortu fayadhabu jufaa'a way iska tegaysaa iyadoo la laalay oo dibadda ku dhacday wa amaa maa yanfacu nnaasa fayamkuu fi lardi wixii dadka anfacayay dhulkay ku hadhayaan qalbiga cilmigunbaa ku hadhaya jahligu qaylo mooye wax kale ma laha waxa ugu badan ee jahligu ku hanjabaa waa imaa kalaam wa imaa quwa nebi muuse wuxuu yimid fircoon xaq buu u bandhigay bal daliilkeyn buu wuu u la ajcalanaka min almasjuuniin haddaad aniga midaan ahayn samaysatay waan ku xidhi maxaa dhigba keenay maxaa dilba keenay xujaa lagu keenay xujo keen ama iska tago kuaaga qaado ninbaa malaha wadaad soo kaxaystay inuu wax ka celiyo dabeete wadaadkii baa yara dabcay wadaadkii baa lala kacay gabay buu ka daba jiray wuxuu hi wadaad yahow wadaadada adaan kaa wadaadsaday waxaan ku wadaadsaday inaad in wadaad tahay haddii inaad wadaad ba ahayn qaado warankaaga buud waanla iska noqoninadinkuwaa wadaad iyo waanla umin imaa inay wadaad noqoto ad cilmi keentid iyo inaad warankaa iska qaatood meelaha iska ugaadhsatid marka cilmigu wuu sugnaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kadalika yadribu llahu alxaqa walbail wa ama maa yanfacu nnaasa fayamkutu fi lardi wixii dadka anfacay dhul lagu sugnaanaya cilmigii xadiid haddaad faa'ido kugu filan aaya haddaad faa'ido kugu filan laakiin aanaa waxba kaa tarmayso waxaa kaloo ka mid a asbaabta habaadka sababta sagaalaad ay tahay in la sabro waxaana u daliilay ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiquu sababta markaa tobnaadna waxay tahay altaamulu fii naciimi ahli ljanna qofka muslimkii adduunyada intuu joogo inuu u fiirsado nicmooyinka ahluljannaha la siinayo iyo wuxuu ilaahay u ballanqaaday acdadtu licibaadihi asaalixiina maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaa kaloo ka mid oo ah muhima in la ogaado mawaatinu habaat meelaha loo baahanyay in la sugnaado qofka muslimkii uu sugnaado fitanta adduunyada imanaysa hadday tahay fitnatulmaal fitnatuljaah oo aynu sheegnay xadiidkii rasuulkae kacab ibnu maalik buu warinayey maa diibaani jaayicaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi lmumini cala almaali washarafi lidiini xadiidka macnihiisu wuxuu yahay rasuulku wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam ma jiraan laba yey oo loo diray xoolo ama adhi labadaa yey siday u fasahaadiyaan xoolahaasay u laayaan waxa kaga daran buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah sharafta ku dadaalka iyo maalka ku dadaalkiisu siday diintiisa u fasahaadiyaan labadaa ayay siday adhiga u fasahaadiyaan iyo siday sharaf ku dadaalka iyo maalku dadaalku diinta muslimka u fasahaadiso sharaf ku dadaalka iyo maalku dadaalka ka daran buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka macanihiisu waa saa tirmidi waa weli albaani waa taxsiiniyey waxaa kaloo ka mida ah fitnatu azawja fitnat lwlaad fitnat dajaal kulli in la sugnaado athabaatu fi ljihaad athabaatu cinda almamaat dhammaan arrimaha kalaam yar baan kusoo ururinaya saasaan kaga baxaya intaasaan ku dhameeyey wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah llah wabiljumla waxaad moodaa in muxaadarada inoo sukulaysayiba wabiljumla isku soo wada duu buu yidhi faathabaatu wاlstiqraaru fi ahli اlxadiiثi wاsunati adcaafu adcaafi adcaafi maa huwa cinda ahli lkalaami wa falsafati wuxuu yidhi isku soo wada duubo sugnaanshaha ay sugnaadaan dadka xadiidka rasuulka u saaxiibkae salafiyiinta ahlu sunnaha waxay ka badan tahay sugnaanshahay sugnaanayaan labanlaab labanlaab labanlaab sugnaanshahay sugnaanayn cidda hadal iyo aaraa la siiye inay iska yidhahdaan qaala wuxuu yidhi wa amaa ahlu lsunnati walxadiidi famaa yuclamu axadun min culamaaihim walaa saalixi caamatihim rajaca qatu can qowlihi wa ctiqaadihi wuxuu yidhi ahlu sunnaha ma jiro qof ka mida culimmadooda ama dadkooda wanaagsanay cibaadaysta oo wuxuu aaminsay dib uga noqday ma jiro buu yidhi bal hum acdamu nnaasi sabran calaa dalika waa dadka ugu adag ama ugu weyn sabirkay sabrayaan wain imtixunuu bianwaaci lmixan haba lagu imtixaam noocyada fitnooyinka imtixaanaday wa futinuu bianwaaci lfitan wa hadihi xaalu lnbiyaai wa atbaacihim min almutaqadimiina tanina waa xaalkay nebiyada iyo ciddii raacday hore ay sameeyeen ay ku dhaqmeen ka ahlilukduudi kuwii godadka loo qoday ee lagu guray aan diintoodii ka noqon iyo wa naxwihim wa ka salafi haadihi lumma iyo salafkii ummaddani say u sugnaadeen min asaxaabati wataabiciina wahayrihim asxaabtii rasuulka iyo taabiciintii hayrkood min ala'immati a'immadii xataa kaana maalikun raximahu llahu yaquul ilaa uu maalik odhan jiray allah naxariistee laa taqbitu axadan lam yusibhu fii hadihi almri balaa wuxuu yidhi imaam maalik ha kamanina qof aan lagu itixaamin diintii dacwada ha kamanina yaquulu wuxuu odhan jiray ina allaha laa budda an yabtaliya almumina ilaahay waxaa laga maarmaana qofka muminkaa ah inuu itixaamo fain sabra rafaca darajatah haddii uu sabro darajadiisuu kor u qaadaa majmuucu fataawo mujaladka afraad safxadda konton ilaa koob iyo konton hadalkayga waxaan kusoo ururinayaa ujeeddada muxaadarada kulligeed waxay ahayd fitnooyin fara badan baa jira dhibaatooyin fara badan baa taagan taqallubaad fara badan baa hareeraheenna ka socda shay keliya laynaga rabaa aniga markaan iska bilaabay dhammaanteen qof walowba waxaad ilaashataa saddex arrimood diintaada ilaasho ka ilaasho hebel iyo hebel raacitaankooda diintaadu in ilaasho adigu cid kale laguma raacin arrinta labaad carabkaaga ilaasho fitnadaad carabkaaga ku gudbisaa meelo badan ba u gudbi kartaa qof kastoo muslim carabkiisa ha kaantaroolo rasuulku wuxuu uhi sal allahu alay wasalam kafaa bilmari kadiban an yuxadita bikulli maa samic qof waxa ugu filan been shay kastuu maqlay inuu iska ridown waxaasaa layidhi waxaasaa la yidhi meel kastuu gelayaa naftiisa mooyaane shaksi kastuu ka warramaya naftiisa mooyaane adigu dib iskugu noqo naftaade arrinta saddexaad waxay tahay qof walooba waxaad u tudhaa naftaada ubadkaaga gurigaaga iyo dalkaaga iyo dowladdaada intaaba u tudh qof kastoo muslima xil gaara ka saaran ilaalinta uu ilaalinayo amniga naftiisa iyo gurigiisa iyo magaaladiisa iyo dowladdiisa intaba dhibaato ilaahay inaga hay subxaanahu wa tacaala qof walba xasilooda ha dego waxa caalamka ka socda in aragno allah aynu u mahadino amniga iimaanku ina siiye subxaanahu wa tacaala allahuma اغfir lana وثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا أجعلن رضاك أكبر همتي ولا أضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحيك بالدجى ولأحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالواض والتبيان ونظمته ببلاغه ازليه تكييفها يخفى على الاذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في ازمان فالله ربي لم يزل متكلما حقا اذا ما شاء ذو احسان نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان